alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wala aalih wsaxbihi wslama tasliima kasiira ila ywm اddiin qaala almualifu raximah اllah addarsu alkhaamisu cashar darsigaa shan iyo tobnaad alsanatu alkhaamisatu min alhijra sanadii shanaad ee hijrada sannadaa shanaad waxyaabihii dhacay waxaa ka mid ahaa darsigana aynu ku arki doonaa biidni illaahi tacaala ghaswatu duumat ljandal dagaalkii la magac baxay ama duulaankii la magac baxay duumat ljandal iyo ghaswatu bani lmusaliq waxaa kaloo aynu arki doonaa asbaabu islaami bani lmusaliq ree banu lmusaliq islaamnimadooda sababtii keentay wuxuu uhi mualifku fi sanati alkhaamisati min alhijra sanadii shanaad ee hijrada dhexdeeda xadaat waxaa dhacday ghaswatu duumati ljandali duumatu ljandal duulaankii la magac baxay walam yaxdud manuu ka dhicin fiihaa duulaankaa dhexdiisa xarbun wax dagaal ahi liannahu maxaa yeelay haraba waxaa yaacay oo baxsaday man fiihaa ciddii duulaanka marka hore u diyaarsanayd amaba dee dagaalkaasi iyagu abaabulay oo gaaladii ah wa tarakuu waxaanay ka tegeen maashiyatahum xoolahoodii oo ay ka yaaceen faghanimaha almuslimuuna muslimiintii baa markaas soo ghaniimaystay xoolahoodii wa fiihaa sannadaa shanaad ee hijrada xadatat waxaa dhacday ghaswatu bani lmusaliq dagaalkii iyo duulaankii la magac baxay ghaswatu bani lmusaliq aladiina kuwaasoo tajamacuu isu urursaday limuxaarabati lmuslimiina si ay muslimiinta ula dagaalamaan kharaja ilayhim arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa nimankaa xaggooda u baxay bijamcin kahiirin ay maca jamcin kathiirin iyadoo ciidan fara badani uu la socdo fa asaabahum rasuulku calayhi salaatu wasalaam nimankaa waa haleelay wasaba almuslimuuna muslimiintuna waxay soo qafaasheen nisaa'ahum dumarkoodii wa rijaalahum iyo raggoodii wa duriyatahum iyo caruurtoodii wa amwaalahum iyo xoolahoodii wa qataluu waxaanay ka dileen minhum iyaga cashratan toban nin wa asaruuhum jamiican dhammaantoodna waa soo qafaasheen wa kaana min alasra maxaabiistaa lasoo qabqabtay waxaa ka mid ahayd barratu gabadhii barran la odhan jiray oo ahayd bintu ra'iisihim nimankaasi hoggaamiyahoodu inanuu dhalay fatasawajaha rasuulu sala allahu calayhi wasalam inantaa rasuulka ayaa guursaday wa samaaha waxaanuu ugu yeedho ugu magac daro magacu ugu bixiyey ama ugu magac daray juwayriya falamaa samica markii ay maqleen banu nimankii reer banulmustaliq bidaalika guurkaa rasuulku inantaa uu guursaday aslamuu jamiicuhum dhammaantood waa islaameen wa saaruu waxaanay noqdeen cawnan kuwa garab u ah lilmuslimiina muslimiinta bacda an kaanuu kadib markay ahaayeen acdaa'ahum kuwa muslimiinta cadow u ah darsigani waxa uu ku saabsan yahay laba duulaan oo dhacay sanadii shanaad ee hijrada duulaanka koobaadi waa ghaswatu duumat ljandal bidami daal duumat ljandal duulaanka iyo dagaalkaasi la magac baxay duumat ljandal duumat ljandal waa mowdicun calaa turuqi shaam baynahu wa bayna dimashqa khamsatu layaali ama khamsu layaali waa deegaan ku yaalla mid ka mid ah marinadii loo mari jiray shaam deegaanka iyo magaalada dimashikna waxaa u dhaxaysay masaafo shan habeen loo socdo macnaha xaggaasay u dhoweyd weeyi oo kamay fogeyn waxa weeye dimashiq duulaankaasi sabab ayaa u lahaa sababtaasina waxay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa soo gaadhay war sheegaya in halkaasi waa jandal eh ay isku urursadeen qabaa'il fara badan oo ka mid a ah qabaa'ishii carbeed oo halkaa ay ka jabhadeeyeenoo dadka shaam tegaya ama ka imanaya ay jidka u geli jireen iyagoo doonaya inay waxyeello u geystaan markii arrintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka war helay ayaa waxa uu u sheegay in la baxo duulaanka loo baxayo si haddaba rasuulka aanay nimankaasi u dareemin oo si kadis ahun duulaanka iyo dagaalkaasi loogu qabto rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkiina waa socon jiray maalintiina waa harhgeli jiray oo socodku habeenkiiba u badnaa maalintiina harkaa la iska geli jiray si iyagoo aan dareensanayn nimankaasi loogu qabto markii haddaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam nimankii uu ku dhowaaday weerar baa lagu ekeeyey iyagu waa yaaceeno ciidankaasi is urursaday ee jabhadda ahaa arrintii markay ogaadeen waa ka baxeen deegaankii hantidii ay ka tegeen baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay soo haniimaysteen haddaba duulaanka loo yaqaano ghaswatu duumati ljandal dagaalada kale waxa uu kaga tilmaaman yahay laba qodob mumayizaadka duulaankaasi uu lahaa waxaa ka mid ah waa awalu ghaswatin baciidatin can ilmadiinati min jihati shaam waa duulaankii ugu horeeyey ee ugu fogaa yacni meeshii ugu fogay duulaan lagu qaado duulaanadii la qaadi jiray isaga ka horreeyey sidaa umay sii durugsanayn laakiin tani waa shaam waa meel aan ka fogeyn magaalada dimashaq oo dee shaam ku taal qodobka labaad waa dagaalkii iyo duulaankii ay saxaabadu yacni waxa weeye ay tababar xagga socodka ah iyo lugta ah kii ugu horreeya ay galaan weeye oo duulaanadii hore socodku waa iska koobnaa laakiin tan masaafadeedu tababar bay u noqotay saxaabada ridwaanullaahi calayhim in safarro dhaadheerna ay geli karaan duulaanno fogfogna ay qaadi karaan ayaa arrintaasi waxa weeye ay tababar ugu noqotay markaa duulaanka isaga ah, wax dagaal dagaaloo rasmii kamuu dhicin nimankiina waa kuwa yaacay marka xoolahoodii ayaa lasoo qabqabsado o lasoo kaxaystay duulaanka labaad ee dhacay waa ghaswatu bani lmusaliq isla sanadii shanaad ee hijriyada weeyaan ghaswatu bani lmusaliq ma sanadii shanaad bay dhacday ee hijrada mise sanado kaley dhacday khilaaf baa ku jira culimada siiraduna waa ku kala aragti duwan yihiin culimada qaarkood waxay leeyihiin sanadii lixaad ee hijraday dhacday qaarna waxay leeyihin sanadii afraad ee hijrada ayay dhacday laakiin qowlka ugu mashhuursani waxa weeye inay dhacday fi sanati alkhaamisati min alhijra sanadii shanaad ee hijrada duulaankaasi sabab buu lahaa sababtuna waxay ahayd nin la odhan jiray alxaarif ibnu abi diraar oo hogaamiye uu ahaa banu lmustaliq ayaa waxa uu urursaday ciidan aada u tiro badan waxaanu ku urursaday ama ku ururiyey deegaanadii ay deganaayeen oo loo yaqaano banulmustaliq marka la yidhaahdo waa iyaga iyo dee waxaa loogu abtirinaya ama loogu yeedhayaa ciddii ay ku abtirsanayeen laakiin waxaa kaloo loogu yeedhi jiray almuraysiic waa deegaanka ay deganaayeen ceel halkaa ku yaallo caan aha ayaa loogu yeedhi jiray marka qaarkood marka ghaswat lmuraysiic iyo ghaswatu bani lmusطaliq waa isku mid u sababtu markaa waxay ahayd ninkaasi ciidan badan buu abaabulay alxaari ibnu abi dira isagoo doonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu la dagaalamo waxaa dabeeta rasuulku uu diray saxaabigii la odhan jiray buraydata binu lxusayn ayuu diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam si uu bal hadda u soo hubiyo ciidanka uu ninkaasi urursaday iyo baaxadda ay leeyihiin iyo cududoodu waxay tahay markaasaa rasuulka waxaa loo xaqiijiyey arrintaasi inay jirto oo ninkaasi ciidamadaa faraha badan uu urursaday doonayana rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaal inuu la galo markaasaa rasuulku markaa ciidan buu diyaarsaday si waxa weeye duulaankaa loo qaado markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankaa uu diyaariyey saxaabadiina u amray in la baxo iyadoo qiyaasta lagu sheegay toddoba boqol oo nin gaadiidka ay wateenna uu ahaa soddon faras ayaa waxaa rasuulku dhexda uu kula kulmay nin basaasa oo uu soo diray alxaarits ibnu abi diraar sayidu bani lmustaliq waa ninkii hormoodka u ahaa reerkan ee dee ciidankana abaabulayey Ah, rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaa wud wuxuu amray in la dilo halkii baana lagu khaarijiyey oo lagu dilay warkaa markii uu helay ayaa nimankii waxaa ku dhacay rucbi iyo argagax baa ku dhacay banulmustaliq iyo ciidankoodii markii ay maqleen in ninkii caynta ahaayee ay soo direenna la khaarijiyey haddana rasuulku wuxuu ku dadaalayay calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye aan ah, la dareemin dagaalkaa iyo xilli in lagu soo maqan yahay iyo bal si dee un loo qabto iyagoo markaa xoolahoodii iska waraabsanayo oo aan markaa islahaynba haddaa laydinku soo maqan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku ekeeyey markaa duulaankaa lagu qaaday ilaa tobaneeyo nin baa laga dilay muslimiinta waxba kamay dhiman kadibna markaa dhammaantood gacantaa lagu soo dhigay intaa ka dhimatay mooyaane raggoodii dumarkoodii xoolahoodii carruurtii ay wateen wixii oo dhan waa la soo qabtay haddaba maxaabiistaa la soo qabtay waxaa ka mid ahayd juwayriyatu bint alxaaris oo odaygan laftiisa uu dhalay magaceeduna uu ahaa intaa ka hor barra bint marka waxaa la qaybsaday haniimadii iyo dee dadkiiba oo nin walba dee saami ayaa ku hagaagay haddaba juwayriya bintulxaarith oo dee ka mid noqon doonta ummahaatulmu'miniinka iyo oryihii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay saami ahaan iyadu ugu beegantay saxaabigii loo odhan jiray thaabit ibnu qays waxaa kaloo la yidhi maye ina adeerkii buu ahaa ninka ay ku hagaagtay saami ahaan u helay ilaa rag iyo dumar iyo carruurba waa la qaybsanaya iyo haniimabe waxaa dabeetana maadaamo dee ay ahayd inan dee ninkaas sayidkii uu dhalay addoonnimo inaanay qaadi karayn oo inay addoon noqota ay ku adag tahay bay dee istustay waxay kula heshiisay markaa thaabit ibnu qays inay bixiso sagaal wiqiyadood oo dahaba yacni mukaatabo si ay u xorowdo oo marka ay xor u noqoto intii buu markaa kula heshiiyey rasuulkay u timi calayhi salaatu wasalaam iyadoo doonaysa rasuulku inuu ka caawiyo maadaama xorriyaddeedii ay ku xidhan tahay intaan inay bixiso gabadh aada u qurux badan bay ahayd oo nin waloo arkaaba uu damcayo markaa caaisha radia allahu canha waxay leedahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ay u timi ayaa albaabka markay soo istaagtay waxay tidhi aad baan u dhibsaday gabadha sabab kalena ma aha waxaan isdhi bay tidhi gabadhan quruxda badan kulli rasuulkuu guursanay marka iyada qaybtii hinaasaha yara sidhinkaasaa ah ku yaro dallacmay marka way yaro dhibsatay aragtida ay arkayso ama ay aragtay juwayriya markii rasuulka ay u timi calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu guurkeeda diyaaru yahay intana ka bixinayo sidii buu dabeetana waxa weeye intaa lagu lahaana uga bixiyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa guursaday waxaanu ugu yeedhay juwayriya duulaankan iyo dagaalkan isaga ah waa ghaswatu bani lmustaliqe waxaa la sheegaa marka dadka laga reebo intaynaan markaa taa gudagelin markii warkaasi uu soo dhacay nimankii reer banulmustaliq dee dhammaantood rasuulka xidid bay u noqdeen hadda markaa way wada islaameen dhammaantood muslimiinta laftooda iyo saxaabadu dadkii laga qabsaday ee weliba la qaybsaday may sii haysan iyagoo xididnimada xeerinaya ayuu nin weliba celiyay wixii yacni qofkii dee kusoo hagaagay ee addoommihii iyo xoolihiiba waxa weeye waa la fasaxay sidaasaa markaa dhammaantoodna ay ku islaameen muslimiintiina ay garab ugu noqdeen kadib markii dee inta hore ay cadow u ahaayeen iyo colaad buu hayeen waxaa la sheegaa markaa geela laga soo qabtay nimankaa laba kun oo neef buu ahaa adhiga shan kun oo neef buu gaadhayay dadka laba boqol oo qof bay ahaayeen markaa yani waxa weeye dee intii gacanta lagu dhigay weeye laakiin markii dambe wataa dee faraj baa iyaga laftooda ay heleeno gabadhaa rasuulku uu ka guursaday calayhi salaatu wasalaam ayaa wax badan waxa weeye ay ku badbaadeen haddaba ghaswatu bani lmustaliq laba dhacdo iyo laba xaadisa ayaa dhacay oo labadaba munaafiqiintu ay ku lug lahaayeen horta duulaankan ghaswatu bani lmustaliq nimankii munaafiqiinta ahaa si la yaable uga qayb galeen raacistiisa oo umay kala hadhinba halka duulaamadii kale ama ay kala dhuuman jireen ama cudurdaarra ay sheegin jireen raaciddanna kamay ahayn dagaal jacayl iyo diintu ay u nusraynayaane fasahaadkoodii bay dhex wateen marka iyada oo duulaankii weli aan laga soo noqon dhacdada koowaad meel biyo ah caal biyo laga dhaansanayay ayaa raggu xoogaa isku yaro cidhiidhiyeen dabeetana nin baa nin kala riixay waa laba saxaabiy oo midna ansaari yahay midna muhaajiri yahay weeye kii muhaajiriga ahaaba markaa laad ku dhuftay kii ansaariga ahaa labadii saxaabi mid waliba gruubkii uu ka tirsanaa buu u habar wacday muhaajirigii wuxuu uhi yaa lalmuhaajiriin ansaarigiina yaa ansaar war ree ansaareeday soo gurmada muhaajiriin ay iisoo gurmada nin waliba halkuu sidii gurmad baad ka heli karta ayuu u qayshaday markaasaa rasuulku uu maqlay calayhi salaatu wasalaam hadalka waa kii lahaa abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma baaqii jaahiliyada ee islaamku inaga soo gaadhay ee ilaahay inaga badbaadiyey baad maanta ku habar wacanaysaan dacuuha fa innahaa muntina iska daaya way qarhmuun tahay qabyaaladduye ha isugu habar wacanina haddaba nimankii munaafiqiinta iyagu ah ma dayn karaan oo marka horaaba falkooda iyo abaabulkooduba yahay in mar walba fitna ay ka dhex dhaliyaan muslimiinta dhexdooda marka cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul ra'iisu lmunaafiqiin ayaa arrintan maqlay markaasaa wuxuu leeyihi waleen nimankii magaalada madiine way nagaga bateen nimankii muhaajiriinta ahaayee quraysh ka soo qaxee qaxootiga inagu ahaa waa kuwa inaga xoog batay qaarkoodna ina laadayaanba raggeennii ay doonayaan inay dhibaato u geystaan hadallada uu tusaalaha usoo qaatay waxaa ka mid ahaa xaalkeennu waxa weeyaan buu leeyay sammin kalbaka ya'kulka aygaaga naaxi oo naaxi si uu adiga kuu cuna mardhow tusaalaha ayuu usoo qaadanayaa waa muhaajiriinti isagoo doonaya inuu isku dhufto oo labadaa waxa weeye magac saxaabadaa kala wadata ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku ammaanay ile ma aha magacyo xambaarsan waxa weeye kala qaybin iyo kala kaxayn umadeed muhaajiriin iyo ansaar keliya waxaa looga jeedaa waa magaca ay ku tilmaanaayeen dee inuu ahaa un oo muhaajiriintiina waa raggii soo hijrooday ansaarina de waa raggii loo soo hijrooday soo dhoweeyey weeye intaasunba magacu xambaarsanaaye tacasubna muu wadanin in qaarna lagu fogeeyo qaarna lagu soo dhoweeyena muu wadan ha loomana cuskan karo looma deliishan karo marka la doonayo ummadda in la qayb qaybiyo in la yidhaahdo maxaa waa iska caadiya waa tii saxaabadu muhaajiriin iyo ansaar u kala qaybsanaayeen marmarsiya lagama dhigan karo waayo maanta waxaynu ognahay xisbi kasta ama diini ha noqdo ama siyaasi ha noqdo lahu shicaaraatuh walahu qawaaniinuh walahu manhajuh qawaaniin buu leeyey shicaar buu leeyey wax u gaaru leeyey wax dadka qaybna lagu fogeeyo qaybna lagu soo dhaweeyuu leey oo ninka xisbiga ka tirsan dee waa xisbiga isagu waa waxa waa la soo dhaweynaya ka ka baxsanna waa laga xanqarsanaya wuxuu markuu noocaa noqdona dee shareecadeennu ma ogola idan laakiin ninkan munaafiqi muxuu doonaya inuu labadaa magac ka dhex dhaliyo fitno oo ansaar iyo muhaajiriin la isugu dhaco dabeetana waayo dee markaad eegto maadaama oo dee xilligaa laga soo doogay wixii jaahiliyada caanka ahaa oo qabyaaladdu ugu mudnayd waxaa laga yaabaa dadka si yaroo fudud loo kicin karo in badanna way dhacday sida aynu nusuusta ku hayno in ay marar badan isku dayeen munaafiqiintu inay isku dhuftaan ansaar iyo muhaajiriin deetana la kala jabo ha lakiin rasuulku alayhi isalaatu wasalaam mar walba wuxuu isku dayi jiray inuu qaboojiyo oo dejiyo dhacdada labaad ee dhacday waa tan inoo soo socota waa xadiidu lifki waa warkii been abuuradka ahaa ee caaisho lagula kacay oo isla dhacay fii ghaswati bani lmusaliq marka labadaa dhacdaba iyaga ayaa abaabulay waa munaafiqiintee waxay doonayeen intaas u beexayd ee u raaceen dagaalka fi sanati alkhaamisati min alhijra sanadii shanaadee hijrada dhexdeeda xadatat waxaa dhacday ghaswatu duumati ljandal duumatu ljandal duulaankii la magac baxay walam yaxdud fiihaa kamuu dhicin duulaankaa dhexdiisa xarbun wax dagaal ahi liannahu maxaa yeelay haraba man fiiha dadkii dagaalkaa abaabulayay waa yaaceen wa tarakuu maashiyatahum xoolahoodiina waa ka tegeen faghanimaha almuslimuuna muslimiintii oo markaa soo hanimaystay wa fiihaa sannadaa shanaad ee hijrada xadaat waxaa dhacday ghaswatu bani lmusaliq duulaankii la magacbaxay ghaswatu bani lmusaliq aladiina kuwaasoo tajamacuu isu urursaday limuxaarabati lmuslimiina si ay muslimiinta ula dagaalamaan kharaja ilayhim arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa nimankaa xaggooda u baxay bijamcin kaiirin isagoo ciidan fara badan wata fa asaabahum nimankaa rasuulku waa haleelay wasaba almuslimuuna muslimiintuna waxay soo qafaasheen nisaa'ahum dumarkoodii wa rijaalahum raggoodii wa duriyatahum carruurtoodii wa amwaalahum iyo xoolahoodiiba wa qataluu minhum waxaanay ka dileen casharatan toban wa asaruu jamiicahum dhammaantoodna waa la soo qafaashay wa kaana min alasraa maxaabiistii lasoo qabtay waxaa ka mid ahayd baratu bintu ra'iisihim barre inantii la odhanayey oo dee ninkan hogaamiyaha ah waa alxaaris ibnu abi diraare uu dhalay fatasawajaha rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa guursaday wa samaaha waxaanuu ugu magac daray juwayriya falamaa samica markii ay maqleen ama ogaadeen banu lmusaliqi reer banu lmusaliq bidaalika warkaa isaga ah guurkaa markay ogaadeen aslamuu jamiicuhum dhammaantood waa soo islaameen wa saaruu waxaanay noqdeen cawnan kitaabkaygu cawnanta ama qoraye wa saaruu lilmuslimiina buu qorayaay laakiin nusakha kale qaarkood baa qoray wa kaanuu wa saaruu cawnan lilmuslimiina saa idin qori maayo qoraya wa saaruu lilmuslimiina wa saaruu cawnan lilmuslimiina saasay sax ku noqonaysaa cibaarada muslimiintii kuwa garab u abay noqdeen de waa kuwa soo islaamay bacda an kaanuu acdaa'ahum kadib markay ahaayeen maxay cadowgooda as'ila mataa xadaat goormay dhacday ghaswatu duumat ljandal mataa xadaat goorma ayay dhacday ghaswatu bani lmustaliq hal asaabahum arasuulu sala allahu aleyh wasalam nimankaa rasuulku ma haleelo uma isgaadheen biman tazawaja yuu rasuulku ka guursaday min asraahum maxaabiistoodii marka la eego gabadha uu ka guursaday tumay ahayd maada facala banu lmustaliq reer banu lmustaliq maxay sameeyeen bacda an samicuu bidalika kadib markii ay maqleen guurkaa isaga ah addarsu asaadisu cashar darsiga lix iyo tobnaad xadiidu lifki waa warkii been abuuradka ahaa ee caaisha radia allahu canha munaafiqiintu ay ka sameeyeen kharaja maca rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa raacay min nisaa'ihi dumarkiisa xaggooda marka la eego fii gaswati bani lmusaliq duulaankii reer banulmustaliiq lagu qaaday waxaa dumarkii rasuulka ka raacay asayidatu caaisha radia allaahu canha oo dee rasuulku marka uu baxayo waa kii dumarkiisa u qori tuuri jiray markaa caaishaa raacday haddaba wa fii afnaai rujuuci ljeyshi ciidanku markii uu soo noqonayo waa ciidankii muslimiintae oo rasuulkuna hogaaminayo calayhi salaatu wasalaam madat sayidatu caaisha caaisha ayaa waxa ay tagtay ama u dhaqaaqday liqadaa'i xaajatiha si ay u soo xaajo gudato walamaa caadat markii ay soo noqotay iftaqadat waxay iska weyday ciqdahaa kuusheedii ay xidhnayd ayay weyday fa rajaca dabeeta waa noqotay tabxahu iyadoo soo raadinaysa canhu kuushii ka go'day wa bacda an wajadathu kadib markii ay heshay kuushii rajacat way soo laabatay caa'ishi fara'at ra'at iljeysha mise waxaabay aragtay ciidankii qad taqadamahaa ka hor guuray oo ka hor baxayba faalaba caynaha faghalaba caynayha labadeedii indhood waxaa ka xoogbatay waa caaishe eh annawmu hurdadii fanaamat waxay dabeetay iska seexatay fii ariiqi waddada dhinaceeda ayay jiibsatay wa kaana waxa uu ahaa safwaan bnu lmucaali saxaabigii loo odhan jiray safwaan binulmucadal baa waxa uu ahaa isaguna yasiiru mid socda oo inta badan socdo socda waraa'a aljeyshi ciidanka gadaashiisa yatafaqadu isaga oo ka war doonaya daa'icahu haddii ay jiraan waxyaaba ciidanka ka lumay ama ay ka tegeen oo kale marka waa ka soo daba qaadi jiray falamaa wasala markii uu soo gaadhay cindahaa caaisha agteeda ee wara'aahaa uu arkay carafahaa uu gartay wadee dee horu u yaqaanayo intaan xijaabka la waajibin in ka hor buu yaqaan marka markiiba humaaggeeda ayuu gartay fa anaakha dabeeta waxa uu tu'iyey raaxilatahu awrkii uu watay iyo gaadiidkii uu watay oo waa fadhiisiiyey waa arkab ahaa waanuu oo dee intii ay fuushanayd baa u hayey min gayri an yatakalamaha isagoo aan kula hadlin bikalimatin hal kelmad ahna isagoon u dallicin uma dabeetana saara waa socday yaquudu raaxila isagoo gaadiidkii iyo awrkii ku hoggaaminaya caaisha iyana ay saaran tahay xataa laxiqa biljeish ilaa ciidankii uu soo gaadhay oo halkii ciidanku ay joogeen markii dambe ay degeen ay soo gaadheen haddaba intaasi markii ay dhacday fatahamuuha munaafiqiintiibaa caaisha waxay ku tuhmeen bisafwaana safwaan inay isla hadheen oo xumaan ay samaynayeen wa tawallaa waxaana maamulay kibra alifki been abuuradka weynankiisa cabdullaahi bnu ubayi cabdullaahi bnu ubayin ninkaa cabdulaahi binu ubayi lo odhan jiray ra'iisu lmunaafiqiina oo ahaa munaafiqiinta hogaamiyahoodii wa kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalam sheekadaasi markii ay soo shaac baxdayna rasuulku waxa uu ahaa oo uu u dhexeeyey bayna musadiqin wa mukadibin warkaa meeluu u qaadaba waa garan waaye inuu rumaysto iyo inuu beeniyo yacni waxaa ku dhacay inuu runna u qaadan waayo beenna u qaadan waayo meeluu wax mariyaba waa garan waayey limaa ushiica canhaa warkan laga baahinaya caaisha rasuulku labadaa arrimood buu udhexeeyey bayna musadiqin wa mukadibin xataa nasalat ilaa ay soo degeen aayaatu baraa'atiha aayadaha beri yeelaya caaisha ay ku soo degeen bisuurati annuur yani suurat nuuriyo ka mid fafarixa rasuulu sal allahu alayh wasalam rasuulku arrinta waa ku farxay wabasharahaa waxaanuu ugu bishaareeyey bibaraa'atiha ilaahay inuu soo beri waa caaishe wa amara wuxuu rasuulku amray bijaldi man in la jeedaliyo oo xadulqadfi laga jaro ciddii saraxa caddaysay ee ka qayb qaadatay bilifki been abuuradka amaaniina jaldatan siddeetan jeedal in lagu dhufto waa xadulqadafkii weeyaan wa kaanuu waxay ahaayeen raggaasi alaatatan saddex wahum waxaanay wa kaanuu dadkaasi waxay ahaayeen alaaatan saddex qof wahum waxaanay kale ahaayeen xamnatu bintu jaxshin wa misطaxu bnu athaatha iyo wa xasaan binu thaabit radia allahu canhum waxay ku saabsantahay ama dersigani waa xadiidu lifki waa been abuuradkii weynaa alifku waa beenaha kuwa ugu waaweyn weeye oo kadib qura lagama cabirna alifku baa layidhi waayo dee waxa weeye been abuurad la sameeyo kii ugu weynaa weeye ee qof bani aadama laga galo arrintan iyo dhacdadan caaisha lafteedaa ka warramaysa waxay leedahay caaisha radia allahu canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii duulaankaa iyo dagaalkaa aanu raacay ee la soo noqonayay ayaa waxay leedahay aan u baxay xilligaa ciidanku ay degeen markii dabeeta aan baxay ee hawshaydii aan soo dhammaystay aan soo noqday ayaa laabtaydaan taabtay bay tiri waxaan dareemay kuushii aan xidhnaa inay iga go'day markaasaan dib u noqday bay tiri si aan kuushii usoo raadiyo waanay soo heshay intii haddaba ay hawshaa ku maqnayd baa ciidankiiba guuray haddii aad isu weydiiso tolow maxaa la isu weydiin waaya caaisho oo loo dareemi waayena dumarka waxaa loo samayn jiray baha loo yaqaano hawdaj oo dee lagu qaadi jiro guri yar oo kale ah oo awrka loo loogu rakibi jiray marka laga dejinayana hawdajka oo dhamaystiran baa dee dhulka la dhigay hawdajkii yaraa ama gurigii yaraa sharaacii yaraayo dee dhulka yaalla ayinbaa nimankii saxaabada ahaa ee doonaya inay caaisho raraan oo awrka saaraan baalkii ubay qaadeen ee awrka ku xidheen iyagoo isla way ku dhex jirta oo waxay leedahay caaisho xilligaa dumarku way iska dhudhuubnaayeenoo dee waxay iska ahaayeen lama dareemay yani miisaankooda muu marka sidaa awgeed baan bal loo loo dareemin awrkii baa sidaa waxa weeye loogu xiray oo loogu raray ciidankiina waa dhaqaaqay iyagoo isle dee caayishana waa idinku la socota waxay leedahay caaisha markii aan de meeshii imi iyadoo cidlo ah ciidankiina guuray markiiba waxa igu soo dhacday bay tiri dee kolley waa lagu tabi doonaayo marka lagu tabana waa lagu raadin doonaaye halkii uun lagugu soo hagaago lagaaga tegay ama ciidanku deganaayeen eriyadii ay marka horeba joogtay ama ciidankuba halkii uu deganaa may dhaafay meel wadada dhinaceeda ah ayay iska fadhiisatay waxay leedahay markaa hurdadii baa iiga yaro xoog badatayoo waan yaro yani waan gamcay saxaabigii la odhan jiray safwaan ibnu lmucatal ayaa markaa waxa weeye soo maray oo inta badan ciidan ka dambayn jiray oo soo qaadi jiray waxyaabaha ay ka tagaan iyo wixii la halmaaday saxaabigani markii uu soo gaadhay halkii caaisha ay joogtay ayaa humaageedii buu arkay xataa wejigeedu ma muuqanayo waayo hore u yaqaanay qabla an yujab an yufrad alxijaab intaan xijaabka la faral yeelin buu hore u yaqaanay waxay leedahay caaisha waxaan ku toosay biistirjaacihi markuu sidaa u arkay baa wuxuu ihi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa caaisha basba hadal kale u mudale waxaa tiri deetana gaadiidkiisii buu fadhiisiiyey weliba lugta ayuu saarayoo si awrku aanu u kicin intaanay foolin ayuu lugtiisa ku qabtay yani labada labada adine hore awrka mid ka mida buu lugta ku qabtay lugtiisa si aanu ula kicin intay fuulayso waxay leedahay kelimad kale uu ii dallacay ma jiro maxaa ku reebay iyo yaa lagaa tegay iyo iska waran iyo ma jirto macnaha wax hadalaba ugu dallicin kelmadaasoo quray ka haysaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa tidhi markii aanu soo gaadhnay ciidanka iyadu weli warka ma haysa mogta in beenta laga abuuray iyo arrimaha ayaa waxay leedahay halkaasaa warku markaa ka bilaabnay nimankii munaafiqiinta ahaayoo markii horena dab soo shiday dabkoodiina la demiyey doonaya inay isku dhuftaan muhaajiriin iyo ansaar baa haddana shaqadoodii xumayd iyo wuxoodii xilka lahaa dib u bilaabay markiiba waxay yidhaahdeen shuuf way isla hadheen wax kale may sameynine weelahaas isla tegin caaisha iyo iyo safwaan tuhunkaasaa markiiba ka soo yeedhay warka beenta ahina yacni aad buu u faafaa ka naari fi lhashiim aad buu u faafaa markiiba warkii baa la ysla dhex qaaday xataa qaar saxaabadii ka mid a oo dadku wan wanaagsanaaya ayaa arrintan dhex cararay laftooda oo dee dad munaafiq shiday mu'min baa ku guta iyagana waa soo gaadhay sharkaa qayb ka mid mida ah. magaaladii madiinaa lagu soo noqday waxay leedahay caaisha markii sidaa loo soo noqday anigu waan xanuunsadayba muddo bila baan xanuunsanay bishaa ay xanuunsanayd ee ay jiiftay war kaleba lama haynba madiine waxaa lagu subcinaya lagu wadaaba warkeedanu ahaa oo munaafiqiintu ay wadwadaan iyo qaybo ka mid a ah saxaabadii oo laftoodu arrintaa khaladkaasi uu ka dhacay waxay tihi markii aan soo yaro ladnaaday ayaa waxaanu israacnay ummu mistax saxaabiga la dhaha mistax binu athaatha hooyadii oo dhinac kalena abubakar ay habar wadaag ahaayeen marka waxay tihi si aan usoo xaajo gudanno ayay ii timi waan israacnay xilli yara habeen waxay leed xilligaasna de waxayd xilli suuliyadan iyo guryaha udhi waxaas may jirin dumarku way fogaan jireen weliba habeenkay bixi jireen markay soo xaajo gudanayeen waxay tihi annaga oo markaanu ka soo noqonayn ayaa mistax hooyadii mistaxna wuxuu ka mid yahay ragga barnaamijkan wadwada ee caa-isho warka laga faafinayo laftooda xoogaa dhinac ka riixaya ayaa waxay leedahay diraceedii bay ku turunturootay markaasaa dabeeta waxay tidhi tacisa mistaxu alla mistax baa hoogay markaasaa waxaan ku idhi bay tidhi naainanka sidaa ha ku odhana habaarina ka daadin beder baabu ka qayb galo waa nin wanaagsan markaasaa waxay igu tiri bay tirinaa waxaan ku weydiiyey warka isaga iyo rag kali ay kaa faafinayaan horta miyaad ogeynba warba ma haysid miya halkaasaa caaisho warka ay ka heshay waa bil kadib dabeetana warkiibay uga warrantay iyo waxaa madiine dhexdeeda ku faafay iyo hawsha sida u socoto waxay leedahay caaisha xanuunkii xanuun hora xanuun horaa iigu kordhay oo dee warwarkan iyo culayskan soo footaaray iyo beentan laga abuuray waxaa leedahay bishaa aan xanuunsanayay warkani wareegayey ee anu aanan ahayn dee warka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxba kama dareemin hal shay inbaan ka yaro dareemay bay leedahay berigii hore markaan xanuunsado waxay tihi aad buu ila tacaaqufi jiray oo yacni wuxuu ii daree itusin jiray naxariis badan laakiin doorkan waxay leedahay taa kuma hayn oo guriga markuu yimaado wuxuu odhan jiruun kayfa tiikum iyo kayfa xaalukum inantii ka warrama ma ladan tahay iyo xaaladiina ka warrama intaama buu dhaafin jiray mid marka intaasi shaki yar bay igu tuurtayo waxaan isdhibayti talo maxaa soo kordhay rasuulku sidiisii ma ahayn markii haddaba warkan ay ogaatay waxay leedahay caaisha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ka codsaday inaan guriga iyaga iska tago oo halkaa aan isku baxnaaniyo deeta rasuulku wuu i ogolaaday bay tiri gurigoodii bay tagtay aabbaheed iyo hooyadeed bay u tagtay hawshu se u socotay iyo barnaamijkana la yska waraystay waxay leedihi oohintii iyo ilmadii igu bilowday bilaabantay dee way iga dareerayso oohintii ilaa ay ku dhowaatay beerkuba inuu afka iga yimaado waayo qof ka waran wuxuu beri ka yahay lagu abuuranayo aanuu ogeyn ku hamiyn samayn weliba warkaa dee ila shayga marka lagu celceliyo muxuu isaga ekaadaa marka dambe run yani waa la yska rumaystayba dadkii in badan oo ka mid a ah. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wadatashi buu markaa bilaabay saxaabada qaarkood inuu weydiiyo ka warrama maxaan sameeya maxaan yeela ninba markaa tan uu soo jeedinaya nin yidhahda rasulku ilah de waa reerkaagiiyo khayrun baanu ku ognahay iska hayso iyo mid yidhahda dumarku way badan yihin rasuulku ilahi haddaa dee iyada fahm weyday iska fasax sida cali bin abi aalib oo kale oo la sheego caaisha ilaa intii dambe inay xoogaa yaro qaniinsanayd markii dambe waayo dee kelimadaasaa ku duushay iska fasaxda macnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wada tashigaasuu bilaabay ilaa dumarkii xataa guriga soo booqan jiray sida bariiro oo kale ama dee kula noolaa caaisha uu weydiiyey markaasaa bariiri waxay leedahay rasuulka ilah anu wax kale kuma ogi marka laga reebo waa ina yaroo da-deedu yar tahayo marka qaarkood baa laga yaabaa qooshka intay riyuhu soo weydaartaan guriga inay qooshka ka cunaan oo dee riyahan guriga jooga meelahan guryaha dhex meeraysta inay xoogaa guriga usoo yaro daataan marka qaarkood iyadoo ama ka yaro mashquulsa intaasma wax dhaliila ayaa iinaan u haya lakin wax kale iyo waxaan la sheegayo maya rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha waxa uu kuhi caaisha markii warkii dee faraha ka baxay run runna u ekaaday dee baa rasuulku calayhi salatu waslam wuxu le caaisha arrintu hadday dee run tahay ay jirtana dee ilaahay dambi dhaaf weydiiso oo ilaahay u toobadkeen ilahay waa kaa toobad aqbalaya macnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintan ku celcelinteedii iyo wadwadkeedaa ku adkaaday waxaa rasuulku maalin maalmaha ka mida ah masaajidka uu soo istaagay isagoo oo leh waar iga qabanaya nin dhibaatadiisu ehelkayga ay soo gaadhay oo guryahaygii fitan iyo xumaan ka faafinaya markaasaa saxaabadii qaarkoodba waxaan rasuulku ilaahay dee haddii ninkaasi uu yahay waxa weeye ka soo jeeda qabiiladeeda sacad binu mucaad baa odhanaya waanu kaa qaban haddii qolyaha kale aan magaalada wada degannahay ay yihiin waadna amriya waanu dili doonnaa qoladii kalaaba kacday ila waa la fahmayaa ninka loo jeedaa waa ibnu saluule waa ra-iisu lmunaafiqiina waxaa dham idinkaa ku dhaca saa u diri karta rag ka mida ilaa labadii reer baa isku kici gaadheen dib baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu damiyo fitantaa haddana cusub ee dib u bilaabi karta khatarta badan uu haddana dib u bilaabay tiisiiba waa ilaa arrintaasi markaa mudday socotay caaisha radia allahu canha waxay leedahay waxaan hooyaday aabahay marba ku idhaahdaa oo rasuulkana aan ku idhaha alayhi salaatu wasalaam dee haddaanayna ku idha arrintaasi way jirtaa si fiican baa i rumaysanaysa ila warkii baa dhagaha ka batay oo meel walba ka dhacay oo la wadwadaa oo si walba loo faafiyey muddadaasi kadib waxay leedahay caaisha radia allahu canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo intii hawshaas socotay dee maalin ma ka mida isagoo ag fadhiya baa waxaa qabtay ama aan ku arkay calaamadihii marka waxyigu uu ku soo degayo aisha hadday isma ilahayn waxyi baa ku beri yeeli doona waxay islahayd malaku jibriil baa rasuulka u iman doona oo odhan doona caaisha waa beri nebi moxamedow dadkan u sheeg laakiin qur-aan baa soo degi doona ilaa qiyaami saaca la akhrinayo oo adiga beri noqoshadaada inaad saafi tahay ka hadlaya waxa weeye de isma ilahayn waxay leedahay halkaa heerkaa islama ahayn bay leedahay kadibna waxaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay ku aragtay calaamaadkii marka waxyiguu kusoo degayo markii waxyigu soo degay rasuulku waa farxay calayhi salaatu wasalaam waxaanuu caaisho ugu bushaareeyey in ilaahay beri yeelay oo aayaadka qur'aaniga fii suurati nuur ku jira lagu beri yeelay saasaa caaisho ilaahay subxaana wa tacaala uu ku beri yeelay munaafiqiintiina lagu fadeexadeeyey oo beentoodii ay ku caddaatay caaisha radia allahu canha warkeeda haddaba dad saxaabadii ka mid a baa laftoodu arrintaa ku simbirraxday oo saddexdaa qof ee magacyadoodu ay noo muuqdaan ay ka mid yihiin xamnatu bintu jaxsh iyo mistax binu athaatha iyo xasaan binu thaabit rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddexdaa xadulqadaf buu ka jaray oo xadkii baa dee lagu oogay hadda garoo munaafiqiintii oo ra-iiskooda ugu horreeya xad lagama oogin sababtuna waxa weeye xuduudda shareecadu waxay daahirisaa ciddii ehel u ah qof muslimadee ayaa dembi uu galay xadka lagaga jafjafaa oo lagaga maydha marka laga oogo dee ad dembigii baa ka dhacaya ma ilahay subxa tala kaga dhaafaya laakiin munaafiqu marka horaba ehel uma aha in la daahiriyade marka haddii kun xad laga jaro waxba u tari maysa sidaa ogeed baan xuduudba laga jarinba oo sidiisii loo daayey sidaa ha ahaado waxa weeye rasuulku alayhi isalaatu wasalaam taasaa waxa weeye markaa saddexdaa qof ayaa xadulqadafka uu ka gooyay ama uu ka jaray waayo waxaanay culimmadu leeyihin aayaadkaa caaisho beri yeelayaa markii ay soo degeen wixii ka dambeey qofka caaisho ku tuhma in xumaantaa ay samaysay waa gaal ilaa uu beeninaya oo aayaadkan tilmaamaya beri noqoshada caaisha ayuu dee ka hor yimi oo uu beeniyey taa macnaheedu waa gaal bay ka dhigantay qofka ku tuhma arrintaa iyada kharaja maca rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa raacay oo la socday min nisaa'ihi dumarkiisa xaggooda marka la eego fii ghaswati bani lmusaliq dagaalka duulaanka reer banilmustaliq lagu qaaday waxaa kala socday dumarka uu wehelinayey ee dumarka marka la eego waa oryihii rasuulkae alsayidatu caaisha radi allahu canha wa fii ahnaa'i rujuuci iljeyshi ciidanku markii ay soo laabanayeen madati sayidatu caaisha caaisha radia allahu canha waxay u baxday liqadaa'i xaajatiha si ay usoo xaajo gudato walamaa caadat markii ay soo noqotay xaajadeedii ay soo dhammaystay iftaqadat waxay weyday ciqdahaa kuusheedii farajacat way noqotay tabxahu canhu iyadoo soo raadinaysa wa bacda an wajadathu kadib markii ay soo heshay rajacat way soo noqotay faraat ra'at iljeysha mise waxay aratay ciidankii oo qad taqadamahaa ka horguuray fahalaba caynayha labadeedii indhood waxaa ka xoog batay annawmu hurdadii fa naamat fi ariiq meel waddada dhinaceeda ah ayay markaa iska seexatay ama jiirsatay wa kaana safwaanu bnu lmucadali radia allahu canhu safwaan binulmucadalna waxa uu ahaa yasiiru waraa'a aljeyshi mid ciidanka had jeer daba socdoo gadaashiisa socda yatafaqadu daayicahu isagoo doonaya inuu soo indhaindheeyo wax ciidanku ka tegeen oo dee baadi uu soo qaado falamaa wasala cindaha markii caaisho agteeda uu soo gaaray wara-aha ee uu arkay carafahaa waa gartay fa anaakha wuxuu tu'iyey raaxilatahu gaadiidkiisii wa arkabaha waanuu fuushiyey yani waxa wy siday dee uu fadhiisiyey si ay u fuushay min hayri an yatakalamaha isagoo aan kula hadlin bikalimatin wax kelmad ah marka laga raba istirjaaca uma dabeetana saara waa socday yaquudu raaxila isagoo gaadiidka ku hagayo oo ku garh wada xataa laxiqa biljeish ilaa ciidankii uu soo gaadhay fatahamuuha munaafiqiintu waxay ku tuhmeen caaisha bisafwaana safwaan watawallaa waxaa maamulay oo dusha u ritay kibra alifki been abuuradkaa weynankiisa cabdullaahi bnu ubay ninkii lo odhan jiray ra'iisu lmunaafiqiin wa kaana rasuulu sala allahu alay waslam rasuulkuna wuxuu ahaa mid u dhexeeya bayna musadiqin wa mukadibin mid rumaysanaya iyo mid beeniy beeninaya limaa ushiica canha waxaan caaisho laga baahinayo xataa nasalat ilaa ay soo degeen aayaatu baraa'atiha bisuurati nuur aayaadka caaisho beri yeelaya ku sugan suuratu nuur fafarixa rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku arrintaa waa ku farxay wabasharaha waxaanuu ugu bishaareeyey waa caaishe bibaraa'atiha bari bijaldi man saraxa in la jeedaliyo man saraxa ciddii caddaysay ka qayb qaadashada bilifki warkaa been abuuradkaa amaaniina jalda siddeetan jeedal in lagu dhuftay le waa wa kaanuu waxaanay ahayn alaaatan saddex qof wa waxaanay kale ahayn xamnatu bintu jaxshin iyo wa mistax ibnu athaatha iyo xasaan ibnu haabit as'ila man kharaja maca rasuuli sala allahu alay waslm min nisaa'i yaa rasuulka raacay oo la baxay fii gaswati bani lmusطalq ciddii wehelinaysa ayay ahayd marka xagga dumarkiisa la eego limaada ta'aharat caaishatu can اljeish caaisha ciidanka maxay uga hadhay oo ka reebay man awsalahaa ila aljeishi ciidanka yaa soo gaarsiiyey caaisha bimaada اtahamuuha maxay ku tuhmeen munaafiqiintu caaisha hal kaana rasuulu salى اllahu alيه wasalam rasuulku miyuu ahaa musadiqan mid rumaystay limaa ushiica canha warkan laga faafinayo caaisha maa maa facala rasuulu salى اllahu alيه wasalam rasuulku muxuu sameeyey bacda baraa'atiha kadib markii caaisha la bari yeelay wailahuna naktafii wsala allahuma cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira